walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail buu ilahi lehy subxana wa tacaala xoolihiina baatil iyo xaqdaraha ku kala qaadanin oo kala cunina ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum buu nabigana sala allah aleyh wasalam maalintii xajat ulwadaac waxyaaluhu ka dardaar weeriyey dadkana ooga ree ka reebay ayay kamid ahayd marka tii xukunkeedii iyo qofkii xoolo dhaca sida uu ku bari noqon karo inay tahay inuu xoolihii qofkaas u celiyo haddii uu mithli yahayna sidii mithilkiisii isagoo kale hadduu una mithilkiisi aan la helayna qiimihiisi inuu bixiyo huwa qasbigii buu kuu fasiraya wuxuu ku yihi musanifka huwa alistiilaawu qasbigu waxaa weeyaan alistiilaa dhac haalib noqosho iyo la wareegid qofku wax la wareego calaa xaqi lgayri qof kale xaqiis inuu la wareego cudwaanan cadlaytan iyo cadaawad wuxuu ka ixtiraasayaa qofku inuu xoolaha qofka uu qaato laakiin ayna cudwaan ka ahayn maba ogaba inuu qofka leeyahayba xoolo kala soo galay xoolihiisi inuu yahay u malinayay waa xaq qof kaleba uu qaatay laakiin cudwaan ma aha marka khasbi lama dhihi karo qasbigu marka waxaa weeye inuu qof xoolihii qaato si cadaawad ah oo tacadi iyo xadgudub iyo gardaraana ah uu ku qaato taa waxaa la dhahaa alkhasbu baa la dhahayaa faman khashaba shay-an ninkii shay dhacaa xoolo ah shaygaasoo lahu qiima qiimo leh qalad qiimihiisa haba yaraatee lazimahu waxaa ku waajibaya khaasibkii wax dhacay radduhu shaygii maqsuubka ahaa ee la dhacay inuu celiyo ah, qofkii laga dhacayna u celiyo taa horta waa xukunka koobaad wey waajib bay ku tahay haddii xoolo u dhaco xoolihii qofkii lahaa inuu ku celiyo wey oo u laabo qiimihiisa wa xabad qabindiba allah ka dhigo hal rumay ba allah ka dhigo waa inuu celiyo wain qadiiba min araakin waa kay saxaabadu lahaayeen xataa wax yar ayaad rasuul allahu tiriye caday qale manaa rumay caday laga sameeyey ama caday laga soo gooyey ah, geedka cadayga ah ma laisku qabsan doonaa haabuu nabigu aleyh isalaatu wasalaam yiri xataa ah, wax yar xataa wain kaana qadiiba min araakin marka waa inuu celiyo ilaa an yatarataba inuuba ka dhalanaya mooyeene calaa raddihi wixii uu dhacay celintiisa talafun inuu ka dhalanayo mooyeene inuu dhinto oo halaagsamo xayawaanin xayawaan talafu xayawaanin xayawaan halaagsankiis ayaa ka dhalan karaa aw amase maalin talafu maalin xoolo inay dhumaan oo halaagsamaan o hallaabaan oo dhintaan maalka iyo xayawaankaasoo macsuumayni muxtaramayni ah laba xayawaan iyo xoolo qof leeyahay oo muxtaram ah inay halaagsamaan baad ka baqday ama laga cabsaday qofkii haddii xoolihii uu dhacay uu soo celiyo waxaa ka dhalan in xoolo kale ay dhintaan waxaa ka dhalan in naf ay go-daba ayaa dhalanaya oo say ku dhici kartaa wuxuu leeyahy mithlu an qasaba lawxan ninkan wuxuu dhacay oo qaatay wuxuu ku qaatay lowxan loox buu qaatay alwaax caadi ah buu qaatay fasamarahu alwaaxii wuxuu ku musbaareeyey oo ku dhajiyey calaa kharqi safiinatin doon dilaacet fii wasadi lbaxri badda bartankeedana la socdaa wa fiihaa doontaana waxaa ku raran maalun xoolo ligayri lkhaasibi kaa wax dhacay lwaxa dhacay aan una lahayn ayaa doonta saaran ow mase fiihaa waxaa ahaaday xayawaanun xoolo macsuumin muxtaram ah ayaa doonta ku jira xayawaan macsuum waxaa soo geli qofka muslimkaa iyo iyo maarata xoolihiisa nool xayawaan macsuum wey muxtarama ah. xayawaan hayru macsuum baa jira alkafiru alxarbiy gaalka xarbiga ah ee dagaal muslimiinta kula jira waa xayawaan hayr maaratay eh, macsuum ah xayawaankan kale ee dadka laaya ee dadka dilana isaguna waa xayawaan hayru macsuum muxtaram ma aha kuwaas loo reebi mahayo halaagoodan laga baqi mahayo ee waxaa laga baqaayo doontu inay degto alwaaxii meesha lagu dhajiyey qofka uu soo dhacay haddii laga fujiyo waxaa laga baqayaa xoolo qof leeyahay oo muxurmo leh iyo qof muxtarama xoolihiis inay meesha ku halaagsamaan ama asagiiba ku dhintaa laga baqayaa see la yeeli markaa lama fujinayo saas wey wajaba radduhu ilaa an yatarataba calaa raddihi inuu ka dhalanayo mooyaane talafu xayawaana xayawaan inuu dhinto aw maalin ama xoolo xoolaha iyo xayawaankaasoo macsuumayn la ilaaliyey qof muslima iyo xoolihiis wey ama dhimi aan markaas dhigiisa un xaaraan ahayn mithlu an kasaba waa inuu dhaco oo kale looxan loox buu dhacay fasamarahu wuxuu ku dhejiye ku musbaareeyey calaa kharqi safiinatin doon dilaacsan oo biyaha kasoo galayaan fii wasati lbaxri badda bartankeediiyo gudaheeda wa fiiha doontaana waxaa ku raran oo ku jira maalun xoolo ligayri lkhaasibi ka wax dhacay xoolihiisa keyrkii uu leeyahay aan kii wax dhacay ahayn xoolihiis baa yaa doonta saaran oo ay haysaa ama ku raran oo mase xayawaanun xayawaan ayaa doonta saaran macsuumin muxtaraman la ixtiraamay oo gaal xarbi a ah ma laha xayawaankuna xayawaan sidiisa dhib badan oo muudi ah oo dadka dhibaaya ma aha fain talifa markaas macnaa lama fujirayo weyaan oo alwaaxa asaga lama celin karo si kale wax lagu maarayn qiimihii iyo waxba kala bixi laleeyahay mooyaane cayntii fuji lama dhahayo maxaa yeelay mafsado kadha ka weyn baa ka dhalatay haddii laba mafsado ay kulmaan midda weyn baa la difaaci oo la reebi midda yarna waa la iska maraya dhan laga geli maayo fa in talifa hadduu halaagsamo xoolihii xoolihii maqsuub ahaa la dhacay ee qofka kaasibka u dhacay cindow kii dhacay agtiisii bay xoolihii ku dhinteen o mase atlafow asagaaba dilayba gacantiisiiba sababsadeenba ama meeh agtiisay ku dhinteen xataa haddii aafo samaawiya ay qadara la iskaga dhintaan ama asagaaba gacanta ku dilay waa la fiirinaya marka war xoolihii soo celi xoolihii waa dhinteen gacantiisay ku dhinteen mehe sidooda iskaga dhinteen waa la fiirinoo fa in kaana hadduu yahay xoolahaasi mithliyan shay asagoo kale la heli karo oo qiyaastiisi iyo qadarkiisiba la garanayo geley boqol kiilo oo beriisa u ahaaye boqol kiilo oo beriisa waa mithli asagoo kalea la heli damiirahu wuxuu magdhabayaa mil bimithlihi asagoo kale u magdhabayaa ha shayga uu dhacay oo kale ayuu marka bixinaya fain tacadara hadday adkaatay cuslaato raddulmithli asagii oo kale in la celiya way adkaatay sharcan aw xisan lamaba hayaba waa la hayaaye beec ka badan intii asaga ah, ka badan baa meesha la arkay oo uu ka badanya qiimihiisii ama maahe qiimihiisa mooyaane asagoo kale lamaba helayo see la yeeli fa bilqiimati qiimadii buu celinaya wii asaga ah u dhacay baa la qiimeen suuqa meequu ka jooga isagoo kale qiimihiisii buu celinaya qiimahaas xaggee laga bilaabi wuxuu leeyahay akthara maa kaanat markay ugu badneed laga soo bilaabo min alkasbi maalintuu dhacay ilaa tacaduri lmithli isagoo kale in la celiya maalintay adkaatay inta laga gaaro ay soo martay hadduu bil haystay maalintuu dhacay iyo maalinta inti loo yimid isagoo kale la waayey inta u dhaxaysa qiimihii oo u koreeyey ee uu soo maray ayaa dusha laga saaraya neefkan isaga ah qiimihiisu kolla kor buu ukacaa kolla hoos buu u dhacaa xoolahan uu dhacay marka maalintuu dhacay iyo maalinta isagoo kale bixi intii la yidhi eh, cudurdaar meesha ay adkaatay ay suuran weyday marxaladaa u dhexaysa maraaxisha uu soo maray midda ugu qaalisaneed ama ugu koreysay baa lagu qiiminaya maxaa yeeley markuu intuu neefkan qaali noqday gacanta kaasibka isagoo ku jira uu qaali noqday gacanta kaasibka isagoo ku jira uu qaali noqday ama qiimihiisa uu kor u kacay xilligaa ayadaa laxdo kasta oo neefka iyo xoolaha gacanta ka wax dhacay ay soo maraysay laxdo kasta waxaa waajib ku ahayd qofki ilahay inuu u celiyo marka marka iyada qiimihiisa kor ukacayay ninkaasaa iska lahaa neef marka qiimo leh oo qiimihiisa uu koreeyo oo gacantaada ku jiray ood celin weyday ayaa lagu xukumaya marka maalintaad qaadaysa waa laga yaba inu qiimihiisi kadib uu kor ukacay kadib uu xoog yeeshay kadib uu cayilay markaa ama laga soo qaadi wuxuu leey fain tacadara radulmithli hadduu suuroobi waayo asagoo kale in la celiyo neefkii fa bilqiimati qiimaa la celinaya akhara maa kaanat qiimuhuna wuxuu noqoni markay ahayd shayga asagee la dhacay min alkasbi laga marka ugu badnaa min alqasbi dhicidda laga soo bilaabo maalinta u dhacay ilaa tacaduri lmithli isagoo kale celintiisa markay adkaatay inta udhexaysa qiimaha u koraya lagu qiiminaya wain kaana hadduu yahay shaygu mutaqawama mid la qiimeeyo shay mithli ah oo miiskiisi iyo kiilihiisi iyo beegiisa la garan ma ahee waa shay in la qiimeeyo un mooye wa kale aan lagu garagari waa neef xoola asagoo kale lama helayo lakin qiimahooda waa la qiimeyn karaa un neefka qiimihiisa waa la ogaan karaa wain kaana hadduu yahay mutaqawaman wixii la dhacay wax la qiimeeyo daminahu waa magdhabayaa haasibkii wixii u dhacay biqiimatihi qiimihiisi buu ku magdhabayaa haddii mithli unan ahayn waa la qiimeyn asaguna sida markuu mithli uu ahaa asaga miligii isagoo kalena la waayey isagana qiimi u dhacay laba xaalaa marka qiimaha imaanaysaayo shayga asagoo kale waa jiraa laakiin waa adkaatay qiimaa loo wareegi mithligiisa maba jiro qiimo unbaa lagu qiimeeyaa markaa isagana qiimahaas labada xaalaba waa qiimo wey marka wain kaana mutaqawaman haddii mid la qiimeeyo daminahu waa magdhabaya biqiimatihi qiimihiisii akhara maa kaanat markay ahayd shaygaasi markuu ugu badnaa min alqasbi dhicidda laga soo bilaab ila talafi markuu dhintay a wixii waa dhintay buu kuleeyahay gacankuma jiro soo ma dhimanin ha maalintaa dhacday ilaa maalintii uu neefka dhintay inta udhexaysa marka ugu badnaa xagga qiimaha iyo xoolaha iyo qadarka ayaa lagu qiimeynaya xataa low zaada hataa hadduu ziyaado shaygii la dhacay xataa low zaada hadduu ziyaado oo uu kordho cinda alkhaasibi kii dhacay agtiisuu neefkii ku ziyaaday see u ziyaaday biansa minahu waaba inuu cayile intuu hayay buu neefkii cayilay oo shilis noqday lazimahu waxaa khaasibkii ku waajibayaa neefkii qiimatu qiimihiisi baa ku waajibaya samiinan xaala kowni samiinan uu cayillaa maalintuu cayillaa qiimihiisi baa laleeyahay bixi war cayilka markuu isoo galayo weyd buu ahaaye agta inuu ku cayiray markaa uu cayirayo nin baa iska lahaa ah, inaad celisana way ahayd waad celin weyday sawaan waxaa isku mid ah cayilka asaga marka lagu qiiminayo hazila weydoowya oo mid caata oo weyda noqoya bacda dalika markuu cayiray kadib markuu cayiray kadib buu haddana weyd noqday weydan dambe la fiirin maayo maalintuu cayiray qiimihiisa lagu qiimayn bu kuleeyahy sawaaun hazila weydowya bacda dalika am amase laa ma weydoobina cayilkiisi iska ahaya ilaa u ka dhimanayay maalintuu cayilloola ugu fiicnaa umaa wax lagu qiimeynayaa fa in ikhtalafa hadday iskhilaafaan qofkii wax dhacay ee khaasibka iyo midkii laga dhacay xoolaha yaa iskhilaafay ah. waxay isku khilaafeen fi qadri اlqiima neefkan asaga ah qiimihiisa qadarkiisa bay isku khilaafeen qiimihiisa waa kun shilin iyo ma waa lix boqol ayay isku khilaafeen oo mase fi talafi waxay isku khilaafeen neefkii dhimashadiisii iyo dhimasho la-aantiisii waa dhintay ma dhimanin fal qowlu warka la qaadanaya muctamadkii la qaadanaya qowlulkhaasibi midka wax dhacay qowlkiisa la qaadan maxaa yeelay marka ninka neefkiisi uu leeyahy qadarkaa qadarkaasuu lahaa uu leeyahay kanna uu leeyahay warmayahe qadarkaa ka hoosuu lahaaye qadarkaa kaadi ma dhanneen ma dhanneen uu leeyahay asalka waxaa weye albaraa'a min aziyaada asalkaa saas inuu neefkan uu ziyaadadan aad sheeganaysa beri ka yahay yaa asala ilaa wax cadayna oo asalkaa bedelo la helo ninkan markale qiimahan intan weeye qiimaha yar sheegaya ayaa warkiisa la qaadanaya ziyaadadan aad korka ka saarayso asal maaha ah, asal maaha neefkan waa cayilay waa weynaaday isbedel baa ku dhacay waa ziyaado aan bayinin iyo xujo aan loo haynin marka waxaa la qaadanaya cadamu ziyaada la qaadan waa haddii qadarka isku khilaafaan haddii talaf isku khilaafaan oo neefku waa dhintay ma dhiman ay tahayna kan wuxuu leey neefki ma hayo waa dhimantay ayuu la taagan yihi saacaddii aan qaaday waa anxaday waa dhimantay way hallowday ama way way dhuntay mobeilka waa dhumay waxaan ula istaagay kana wuxuu le waan haysaa soo bixi haddii ay arrintu qir qir taagnaato waxay noqonaysaa dee in la xidho oo deena xabis aan la ogeyn goor uu kasoo bixi doono iyo darar iyo mashaqo aan war loo haynin inuu mutay in kale dusha laga saaro marka warkiisaa la qaadan ma dhuntay ha way dhuntay ba udaa qiimihii keenun baa la dhihi marka ah. marka wuxuu leeyahay fain ikhtalafaa fi qadri اlqiimati bay isku khilaafeen ziyaadatan wa nuqsa waa ziyaadai waa nusqaan aw fi talafi bay isku khilaafeen waa dhintay ma dhimanin falqowlu warka la qaadan qowlulqaasibi midka wax dhacay qowlkiisa la qaadanoo waxaa leeyahay dhaaro markuu dhaartana qiimihiiska bix baa leh aw mase ikhtalafaadi ku xidhan tahay fi raddi bay isku khilaafeen waan kuu celiyay wixii aan kaa dhacay iyo imaada celinin faqowlu lmaaliki faqowlu qowlu lmaaliki ninkii dhacnaa warkiisaa la qaadan asalka waa cadamu radd saad xoolii u dhacday bayinan iyo cadayn iyo meel lagaaga saxiixay lama hayo lagaaga tasliimayo lagaala wareegay marka ninkan xoolihiisi in loo celiyaa asala inaad dhacday baa kol hadday sugnaatay aw fi raddi bay ku doodeen fa qawlu lmaaliki faqawlu qowlka la qaadan qowlumaaliki maca yamiinihi waa dhaaranaya inuun xoolihii kusoo noqonin oo loo dhiibin kadib waxaa weya xoolihiisa ka maalida kan wain raddahu xoolihii uu dhacay qaasibkii wax dhacay waa soo celiyey naaqisa alcayni cayntii oo naaqisa neefkii qumanaa oo dhutinaya awal qiimati isagoo qiimihiisa ay hoos u dhacday ayuu keenay licaybin ceeb darteed buu hoos ugu dhacay oo mase naaqisahumaa cayntiina waa nusqaantay iyo daatadii shayga qiimihiisi iyo qadarkii suuqa u ka joogan waa hoos buu dhacay aw naaqisahumaa isaga baa nusqaamay suuqan caadiga lagama hadlaayo neefkaa sidiisa u nusqaamay damina alarsha ah, wuxuu markaa damaanayaa kaasibkii alarsha intaa nusqaanta ah arshigu waxaa weeyaan maa naqasa waxa u dhexeeya markuu shayga neefkan uu saliim ahaa oo nabad ahaa iyo markan uu maciib noqday wixii markaas nusqaana oo udhexaysa neefkan isagaa hadduu yahay neef fiican oo fayow meequu ahaan lahaa wuxuu ahaan lahaa toban kun buu ahaan lahaa isagoo hadda ceybtan ay ka muuqato cayniga ah ama ceybtan qiimaha ay ka muuqatana meeqo weeyaan sideed kun wey maxaa nusqaamay laba kun baa nusqaamay labada kun bix baa ladeh arshiga waka damina wuxuu magdhabayaa alarsha qiimihii nusqaamay yuu damaano qadayaa wa in naqasat ilqiimatu qiimihii hadday nusqaanto neefkan ceeb ceeb kuma dhicin cayntiisa waa fayow yahay qiim ahaanna neefkii hoos uma dhicin laakiin suuqi baa hoos u dhacay hoos u dhacay waa suuqi neefka sidiisii weyn see la yeeli wa in naqasat ilqiimatu qiimihii neefka hadduu hoos u nusqaamo bisababi inkhifaadi sicri sicirkii hoos u dhacay daraaddeed faqad oo keli ah oo cayntii neefkana ay fiican tahay qiim ahaana uu qiimo leeyahay laakiin suuqa maanta hoos u dhacsan lam yalzamhu ku laazimi maayo kaasibku wax dhacay shayin waxba ku laazimi maayo la dhihi maayo neefkan maalintuu qaaliga ahaa gacantaada ku jiray hadda hoos buu u dhacay kee la dhihi maayo sicri khalaa sicri wainkifaadi sicri iyo hoos udhiciisa kordhiciisa wax shaqa asaga kuleeyahay maaha in allaha huwa almusacir ilaahay baa sicirka gooya huwa araaficu alkhaafid asaga wax kor u qaada waxna hoos u dhiga shuqul asaga wax kuleeyahay gacanta kuleeyahay ma ah marba isagoo qaaliha buu kugu soo wareegi lahaa isagoo raqiisana waa kugu soo wareegi karaa markaa suuqa isaga loo loo raacan maayo waa saa macnaha wain naqasat ilqiimatu biinqifaadi sicri sicirkii hoos udhiciisa ayay kusoo maaratay waa nusqaantay oo bisababi inqifaadi sicri sicirka hoos u dartiiba la nusqaantay faqad oo keliya cayntii iyo qiimihii kale maya lam yalzamuu shay wax ku laazimi ma laha wain kaana lahu manfacatun waxaan uu ninkan qaatay iyo neefkan uu qaatay iyo waxaan uu dhacay wuxuu ahaa shay manfaco leh oo kabarawe iyo wax laga helo oo gaaridamada lagu kabaraweysan jiray buu dhacay tugtugii buu iska dhacay markaasaa bil dhan ula maqnaa wain kaana lahu shayga u dhacay hadduu manfacatun manfaca lahaa damina ujratahu ujradiisa uma dhawaya bil baa lagu dhufanaya bil walba maalin walba intaa soo saari jiray araa intaa la maqnaa manfacadii lama ujrada bix baa le ujra laga qaadaya lilmuddati alatii muddadii buu magdhabaya ujro bixinaya qaama uu ku nagaaday shaygani fii yaddihi gacantiisa sawan waxaa isku mida ah oon dan loodan lagalahayn intafaca bihi intaa isaga intifacsanya amlaa meel lagu xidhnaaya inuu intifacsaday oo uu ku kabaraweystay oo tagsiga ku shaqaystay iyo inuu meel iska taalay farqina ma laha laakiin ninkii lahaa intaa waa ka xadnimnaa ah, ujradii soo gelaysay baa ka maqneed waxaa le marka ujradii iska bix baa leh ujradii iska bix saasaa lagu dhahayaa laakin laa yalzamuhu ku laazimi mahayo mahru ljaariyati almaqsuuba adoontii ah, la dhacay meherkeedii ninka lagama rabo kii wax dhacay ilaa bilwai inuuba waiyo jimaaco mooyeene ama ilaa an yataahaa nusqaba kale inuu waiyo mooyeene walxaal hiya iyaduna hayru mudaawicatin mid raalli ka ah aynan ahayn ayadoon raalli ka ahayn inuu xoogay oo khasbay oo ikraahay oo saa ugu tegay mooyeene meher laga qaadi maayo hadduu laakiin xoogay oo khasbay meher baa laga rabaa ha laakiin hadday aqbasho oo ayadoo ogol uu xumaan ku sameeyo iyaduna zaaniyay noqonaysaa marka mahrulbaqyi bay noqono wa mahrulbaqyi khabiid ah, naagta xumaanta samaysae jidhkeeda waxay ka samaysa ku qaadata xoolo xoolahaas xaaraan wey marka xoolahaas laga qaadi maayo ayadoo mudaawaco raalli ka ah hadduu ku sameeyey laakiin hadduu xoogay gabadhii meherkeedii baa laga rabaa sida gabadh ah, xor ahba haddii la xoogo ay meher u mudanayso meher bay mudanaysaa nacam walakin laa yalzamhu mahruuljaariyati lmaqsuba gabadhii la dhac ilaa bilwai wahiya gayru mutaawica iyadoon raalli ka ahayn hadday raalli ka tahay laakiin waa zaaniye oo meherkeeduna xaaraan wey laga qaadi maayo wlmithliyu soo maray shaygan hadduu yahay shay asagoo kale laheli isagoo kaleo celinaya haddii asagoo kale lahelina waa la qiimeyn ma soo maray mithli maxaa la dhahaa mutaqawimna maxaa la dhahaa wuxuu leeya wlmithliyu mithli waxaa la yihahdaa maa xasarahu kaylun wixii uu dabdiyo koobo kaylun mis Oh, oo mase wasnun miisaan baa dabdiyo koobay wajaaza fiihi uuna ku banaanaado asalmu slm slmkii baabu salam waa kasoo maray salamku wuxuu ku banaanaa wax awsaaftiisa iyo sifaatkiisa ay dabdismi karaan oo tilmaantiisa aan ah hadhown isku qabanaynin tilmaan go-an oo dabdismi karta oon isbedelaynin waa inuu shaygu leeyahy marka wixii salamka uu ku banaanaa ee makiilaadkii iyo mawsuunaadkii iyo ku saabsanaa oo kale kalxubuubi sida xubuubtii iyo raashinkii iyo wanuquudi lacagihii oo kale weeyaane yaa waxaa la dhahaa mithli baa la dhahaa isagoo kale un la keeni karaa asalkuna waa sidaas oo waxa weeyaan shaygan qofka haddii wax laga qaato isagoo kale un la rabaa nacam mil ma ctada alaykum ti mil ma ctada wey isagoo wuxuu lagu xadgudbay intiisoo kale ayaa lagu samaynaya wagayri dalik nuquudda iyo xubuubta waxaan ahayn oo laakiin ama makiil ama mawzuuna walmutaqawamu haya u imow shayga aad maqlaysa ee waa la qiimeyn laleeyahayna waa kee mutaqawm hayru dalika wey ayru dalika yani ma laa yanxasir kii hore baa tacriifka udabagejinaysaa waxaan la misi karin oon la wasnin karin oo sifa mucayanahoo labdhisan aan lahayn sifaatkiisu isdaba maraayan kaa wuxuu samaystay iyo kaa wuxuu samaystay waa kala duwan yihiin kalxayawaanaati xayawaanka iyo xoolihii oo kale wey ah, neefkan asagaa neef lamid ah sidiisa oo kale boqol kiiba boqol lama helayo waa kala duwan yihiin waa un qiimo un walmukhtalaaطaat waxyaalihiina wax laisku dardaray ee laisku khalday kal hariisati oo kale hariisadii waa wa hilib iyo buro iyo biyo iyo wa laisku daray wey ayaa hariisa layihahdaa xindadii iyo hilibkii wax laisku dardaray xalwaadka xalwooyinkaa lamida keegagaa lamida burkaa lamida la kariyo waxaasoo dhan baa soo gelay mukhtalad wey walmukhtaladaat bay soo wadagelayaan kaas markaa sifa mudabidahoo dabdisan ma laha kan iyo kan waa kala duwan yahay saa darteed qiimaun baa loo wareegaya xagga qiimaha loo wareegay wagayri dalika iyo kuwa waxaan ahayn oo aan dabdismi karin oo sifadeeda iyo keelkeeda iyo xasrisnayn wa kullu yadin gacan kasta oo taratabad ay ka dhalatay calaa yadi lkhaasibi kii wax dhacay gacantiisii ka dhalatay fahiya yaddaa kale ee labaadna yadu damaanin magdhow yadeedu weeyaan ayadana way magdhabi tuuggii baa tuug kala sii dhacay oo gacanta xoolii kaga sii dhigay ma ahe wuu ka gati ma ahee waa waa ka e, caariyeystay gacan kale sii gashay xoolahii yeeli gacantaa kalena haasibkii buu salka usii saari oo yadii yado dhamaan bay noqonaysaa ah, wixii aan kuwa soo socdo masalo badan buu keeni doonaa marka xoolaha ayaga meel allana meeshay galaanba qasbigii iyo tuuganimadii oo kale iyoy noqon oo yadu dhamaan wixii dembi aakhar waa gaar laakiin xoolahaas waa xoola qof leeyahay wey waa laga qaadaya fa hiya yadu dhamaani wey sawaan waxaa isku mida a ah. calimad gacantaas labaad ogaatayaa bilqasbi dhicitaanka gacanta kale ee kii wax dhacay mooyaane gacanta kale ku wareegtay ha ogaado dhici oo dhicid oo asagabaa sii dhacba am laa ama yuunan ogaanin muuna ogeyn isagoon ogeyn muu soo gatay shira mathalan farqi ma kala laha gacanta labaad waa yaddu damaan coodaha isaga waa inay laga qaado wey oo laga magdhabo wa falilmaaliki marka laba gacmood bay xoolihii marayaan soo ma aha ninkii xoolaha iska lahaabaa laleeyahay waxaa u banaan falilmaaliki an yudamina alawala mubaashirkii hore ee kaasibka ahaa ee asalka ahaa wax dhacay inuu ka magdhowdo waale xoolaha baa iga dhacay xoolahayga ken waan dhihi karaa wathaani midka labaad ee xoolihii u wareegaana waa ka magdhabi karaa labada waa ka qaadan karaa midku rabo kanuu ka qaadi ama kanuu ka qaadi xoolihiisu daba socda leena kanna mubaashir buu ahaa midkana cayntii gacanta ku hayaa laakin low kaanat ama in kaanat nusada qaar in kaanat ilyad thaniya gacanta koowaad marka l waa laga qaadi ama talabaad baa laga qaadi laleeyahay farqi bay leedahay wuxuu ku leeyahay in kaanat ilyaddu thaaniyatu gacanta labaad ee xoolii ay gashay hadday tahay gacantaasi caalimatan mid og oo ka baxan oo taqaano la socota bilqasbi dhicitaanka xoolahan in xoola la dhacay yihiin ayadoo og bay bilqaysatay ama ay gadatay aw mase jaahilatan weeyaane ma oga xoolaha in lasoo dhacaye waa yaddu damaan laakiin gacantan labaadna waa yaddu damaan yaddu damaan waxaan soo maray caariyadii iyo qasbiga hadda soo maraynay iyo yadowm yadu dhamaan wey xoolihii gacantooda galay cala eh, alcaariyati muxuu ahaa alcaariyatu madmuuna alcaariyatu madmuuna marka ma ogeen xoola dabeed hadaad ku caariyeysato aniga ninkii laga soo qaaday kasoo qaaday ninka kale ku kalaa iska lahaa iyo kaasib minuhaa ma ogeen iyo kaa bixi maysa xoole waa inaad celisaa marka horeba caariyadu yadu dhamaan bay ahayd kaasib kale hadduu sii dhacana asaguna yadu yadu dhamaan wey xoolaha waa laga magdhawaya marka wuxuu leeyahay lakin in kaanat ilyadu thaaniyatu gacanta labaad markay hadday tahay caalima mid og bilkasbi in xoolahan lasoo dhacay bay ogti aw jaahilatan ma ogo oo jaahil bay ka tahay wahya jaahila ahaatee ayaduse yadu damaanin weeyaan yadu damaan waa gacan wax magdhabaysa wey ka kasbin dhicid oo kale ninkan xoolaha soo dhacay ninka uu ka soo dhacay buu mooday inuu leeyahay ilan asagaba waa kale wax soo dhacay wey ma ogeen laakiin soo kaasiba maaha gacanta labaad aysuur yadu damaan wey waa laga magdhabaya ama mase caariyatin wey nin baa xoolo nin kale kasoo caariyaystay ninkuu kasoo caariyaysan buu moodaya inuu leeyahay ma ahe ninkaasi waa soo dhacay xoolaha laakiin midkan soo caariyaystay ee mustaciirka ah xoolahan uu soo caariyaystay maxay ahayd yadu dhamaan bay ahayd a ah, caariya madmuuna bay ahayd inuu celiyaa laga rabaa sagana la weydiinaya macnaha saa soo wadaa aw mase lam takun maynan ahayn maxaynan ahayn yacni ma aha yadu yaddu damaan yaddu damaan ma aha oo waa yaddu amaan yaddu amaan weeyaan sidii maaratay muxuu ahaa wadiicadii oo kale wey xoolaha ninkan waa loo dhiibtay wa baasharat ilitlaafa laakiin asagaa la baashiray inuu xoolihiiba dilaba wuxuu noqday yaddu amaan buu ahaaye laakiin wuxuu noqday saaxibu tafriidi wa taksiiri buu noqday waa ku xadgudba xoolihii loo dhiibtay markaa qofka yado amaanka ahna hadduu xoolahan ku xadgudbo waa laga qaadaya yado damaan isku bedelay haddii laakiin uunan ku xadgudbin yado yado amaan baa la dhahay waxba looma haysanin marka maanta tacadda waa ku xadgudbay wuxuu leeyahay lam takun maynan ahayn yadow yado damaan asalka waa wadiica wa baasharat litilaafa laakiin dilkii isaga baashirtay oo gacantiisa ku diray waa ku xadgudbay intaa aan soo sheegnayba faqaraaru damaani magdhowa meesha uu ku sugnaanayo cala thani midka labaad wey ka labaad buu ku sugnaan ah meeqaa suurada soo sheegnay suurada koowaad gacanta labaad iyo gacanta hore ninka xoolaha iskale waxaan soo maray labadoodaba wuu ka dalbi karaa laakiin gacanta labaad hadday tahay suwarkan soo socda way ogeed in lasoo dhacay ma ahay jaahil bay ka aheeda laakiin yadudamaan weeyaan asagana waa dhacay soo ismoodaayo in xoolahan xoolaha lasoo dhacay buu dhacay caariyo weeyaan weeyaano dudamaan buu noqday ma ahe yadu amaan weeyaan wadiico kale weeyaan laakiin tafriid buu la yimid oo baashara itilaafa isagaa badilay intaas baa qaraaru damaani calaa man cala athani midka labaad xataa midka kore hore haddii lagu dhego asagana midka labaad uma ku dhegin waxay xisaabta ku dhamaanay oo kusoo gebagaboobi qofka labaad ba kusoo gebagaboobaysaa ah, xataa ka hore haddii lagu dhego asagana kan kale ubu warxoodii waa laga qaatay aan soo dhacay keen buu dhi kii kale ka soo qaadi ka dambuu marka waxay ku dhamaanaya wey fa qaraaru damaan damaanka meesha uu ku sugnaanaya cala thani midka labaad wey ey wuu kusii fasiraya wuxuu ku yidhi idaa qaramahu lmaaliku a ah, hadduu maaliga midkii labaad uu ka magdhowdo xoolihiisi laa yarjicu ku noqon maayo cala alawali midkii hore maxay cayntii ka labaad bay la socotaa wa in qarama alawala hadduu midka hore ka dul duldhacoo dhow xoolayadaa dhacay keen uu yidhaahdana rajaca awalkii wuxuu ku laabanaya caleyh cala thani buu ku noqon ka labaad buu ku noqon oo kollaba ka labaad bay xoolihii ku dambeeyaan wa in jahilat ilkhasba waxaa ku timid in jahalat hadday jaahil noqoto yaddi alkhasba a ah waxaan soo sheegnay ilan moogtaha wahiya caalima hadday taqaanay gacanta wax dhacday ee labaad caalimatu bilqasbi wey waxaa ka soo horjeeday wa in jahilat ilqasba maba ogaba in waxaan wax lasoo dhacay ay tahay haddaynan ogeyn waxaan soo marnay ogaanshahaas in waxba u tareynin haddii yadudamaan ay tahay waan soo marnay haddii yadulammaa ay tahay oo itlaaf ay la timaadaan ayadana jahaalo wax u tara meysaan kusoo marray waa laga magdhabi saddex gooraba laakiin waxaa weeye waxaa isku darsatay jahilat ilqasba ko wahiy yadu amaanatin gacantuna waa gacan amaano oo yadu dhamaan ma aha walam tubaashir litlaafa walam tuqasir taqsira lamayna imaanin lamayna baashirin ka wadiicatin wey wadiicadii oo kale weeyaane falqaraaru sugnaashaha damaanku cala alawali midka hore wey ka horay ku sugnaanaysaa ah, maxaa yel ninkan kale ee xoolaha ay ku dhumeen waa nin wuxuu ah wax loo dhiibtay ammaano loo dhiibtay gacantiisa marka horeba yaddu ammaan bay aheed oo waxba lagama qaadanaynin wax tafriid oo yadu damaan ka dhigi karana muna mana jirin asaga muunan la baashirin itilaafkii lamuna baashirin wadiicay iska aheyd xoolihiibaa gacantiisa ku dhumay ninkaa maskiinka lagama socon maaye haasibkii asalkaabaa laga qaadaya falqaraaru cala alawali soo maart ay idaa qarama athani haddii amar ilaahi midka labaad uu ka qaado rajac cala alawali midka hor uu ku noqonaya wixii kii dambaa laba maali wadiicada haystay baa lagu dhegay xoolihii waa ku dhumay un taqsiir un imaanin baa yaa loo qabsaday kii hore uu ku noqonaya wain harima alawalu haddii midkii hore uu magti bixiyo ama magdhowgii iyo xoolihii bixiyana waa sidii la rabay oo fala midkan labaad ee wadiicada un hayay lagu laaban maayo oo laadi maayo wain hariba alawalu kii hore ee qaasibka hadduu dhaco hadduu bagdhabo falaa falaa yarjicu calaa thani midka labaad ku laaban maayo wey xogow suurada isku lalaabataa u fiirso waxaa weeyaan ninkan maaliga ee wax laga dhacay xoolihiisa haddii laba gacanood si marsa labada gacmood buu ka dalbi karaa laakiin marka uu ka dalbaayo haddii gacanta labaad ay tahay caalima ama ma ahe yadu ama yadu amaano oo la baashirto itilaaf la timid saddexdaaba cala thani midka labaad bay ku dhacaysaa haddii laakiin gacanta labaad ayna waxbaba ka ogeyn qasbiga yadow yadu amaanna ay ahayd taqsiir iyo itilaafna uuna la imaanin ka koraa lagu leeyahay ka horaa lagu leeyahayoo haddii midka hore intuu kasoo booda ka labaad ka qaato kii hore ee qaasimkaabay yaa wusha ku dhamaan asagaa ilan tacadi eh haddii kii hore marka horeba uu ka qaatana kii labaad ee wadiicada haye loo laaban mahayo intaa wey wain kasaba kelban fiihi manfaca maanta wuxuu xaday oo dhacay tuugii kelban ey buu dhacay eygaasoo fiihi manfacatu manfaca leh waa ey kelbu xiraasa iyo kelbu maashiyati iyo kelbu saydin iyo eydaas way eyda manfacada leh mukalabka ee mucalamka ee la tababaray aw mase kasaba wuxuu dhacay jilda maytatin mayto bakti maqaarkiis aan weli la magdinin oon xoolo noqonin aw mase khamran khamruu dhacay min dhimiyin mid dhimi gaal oo dimi oo muslimiinta la noolo ay hadda khamradiisa isaga faraha looga qaaday ayuu ka dhacay in wixiisa la ilaaliyana la rabo waxaa la socota laakiin walam yujaahir walam yudaahir shardi wey dhimigaasi waa inuuna la muujisanin khamrada oo baarar iyo fuuranina oo banaanka una soo dhigin markaa marka gurigiisa uu joogo lagu xadgudbi karo oo uu qarsanayo marka khamro weeye min dhimiin ka hati oo mase min muslimin khamrada muslim bay ka ahati marka horeba khamranimo ooma jeedin casiir iyo sharaab buu iska qoystay casiirkiisiibaa aala ila alkhamri khamranimo isku bedeshay asagoo sugaayo oo le amay takhallul ku imaataay oo ku kala khalowdaa ayaa laga dhacay wahya muxtaramada waa saas Ah, khamradaas muslimka uu leeyahay muxtaram ah casiir bay ahayd biqasdi alkhamriya khamranimo omuunan qasdin waa ka khamrowday khalki asagoo sugaya kii kala intuu dhacay buu deen meel dhigtay waa u khalowday laazimahu radd inuu celiyo laazim bay ku tahay xoolaha asaga kelbigaasi manfacada leh iyo maqaarkaas weli aan la megdinin qofkii lahaa usoo abqa urursanayay khamradii qofkan biirta ka noqotay ee uu agtaagnaayo lahaa ku kala degto waxa hadduu dhaco laazimahu fa in atlafa dalika agtu marib waaba la halayba eygii buu dilay muxuu ahaa maqaarkii buu jeexay khamradii buu daadiyey ma dhicina waaba gacantuu mariyey lam yadmanu ma damanayo liannaha laysa maalan xoolo maaha eyga xoolo maaha lama gato xoolihiisa lama iibsado lacagtiisa lama cuno eh, muxua jaldiga intaan weli la megdinin kadalika khamradu xoolo ma wax oo umulkhabaaitha marka ay xaaladaa ku sagneed khamranimada ku taagneed hadduu itlaaf ku sameeyo ma magdhabayo faidaa dubiqa se haddii la megdiya aljildu maqaarki maqaarkii oo meesha lagu qurminayo oo weli la megdinin u soo qaaday yuu megdistay tuugii kii wax soo dhacay qaasibkaha ah. aw takhallalat alkhamru khamradii baa kala degtay oo khal noqotay qaasibkii oo haya fahumaa labadoodaasba lilmaqsuubi minhu kii laga dhacay bay ku noqonayaan lianna manfacadan asalkeeda isagaa kasoo jeeday wixii wanaagayo isku bedelaan asagaa iska lahaa asagaa raba inuu oo kanaa magdiyey kii lahaa buu ku celinaya khamradii baa kala degtay kii lahaa buu ku celinaya asalka ayagaa iska lahay intii laakiin khamradnimada ay ku taagan tahay hadduu daadiyo waxba ma laha hadduu ku celiyana inuu daadiya laga rabaa waa kii xadiidka anas bin malik radi allahu canhu markii khamrada la xarimaya isagoo waraabinaya adeeradiis alaa ina alkhamr qad xurima marki la maqlay buu daadi yiri waa la daadiyey baabu shufcati shufcadii buu kusaabsan yahay shufcadu waxa weeye dad shurkada ama shirkada oo wax isku darsada wax isla leh oo mid ka kamida qeybtiisii xisadiisii uu gatay ayagoo kuwii kale aynu u idmin oo u ogolaanin waxaa ka dhalanaya wax la yidhahda shufca oo qoladii meesha ku hadhay ama hal ama ka badan shurakada ahaa yaa waxay xaq u leeyihiin qofkaa wuxuu gatay mushtarigii cusbaa ee meesha soo galay ee shurakada ku soo biiray in wixiisi intay u celiyaan ay wixii la soo wareegaan bay xaq u leeyihiin waana ku khasban yahay qofkaa mushtariga ah haddii wixiisa loo celiyo inuu aqbalo waa ku khasban yahay walidalika waxay dhahaan xaqu tamalukin qahriy waa khasab xoolo khasab lagu mulkinayo wey ah, waxay usugnaanaysaa sugnaanaysaa xaqaas qahriga ahna qofkii shariiga aha ee hore ee meesha ku haray baa iskale qofkan soo gale cusub buuna korka ka saaraya xaqaas wixii ciwad ahaayo uu bixiyey unbaa loo celinaya isagana waxale meesha iskaga tag waxaa laga cararaya laba shay oo mida koobaada qofkan cusub ee meesha soo galay ee shurakada kusoo biiray waxaa laga yaabaa inuu shurakadii ka dhigo mutashaakisuun dad iskhilaafsan oon dabeecad ku heshiinaynin oo aan la noolaan karin oo dhibaatadii khilaaf inuu keena laga yaaba dhaqan aan kuwii hore an aqoonin bu laga yaba inu la galo meesha taasna marka waxaa la fududeeyey asalkii dadkii meesha deganaa buuqla-aanta ku deganaa in la ilaaliyo ammaankoodii iyo sugnaanshahoodii kan soo galay meeshana la bixiyo xaqaas waa la siiy waxaa kale waxaa dhici karta inuu yidhaahdo xoolihii asaga ahaa ee ninkii aan ka gatay an intaydii baan rabaa inaan goosto Ah, dhulkii isku xidhnaa ama boloodkii isku xidhnaa baa laga yaba inu dhexda ku kala goynaya boloodkii iska lahaa banaan la fadhiiste e maraafiqda lahaaye howlo lahaa o dhan aminkan intii la kala gooyo in loo sameeyo wadooyin kale iyo ridyo kale muxuu ahaa masquulihii dhinac kale loo kala rarto dhib kalaa ka imaanaya marka waxaasoo khilaafa bahanagelin waaa waxaadi ninka meeqaad kaga gadatay alaabtan shariigga anagi qeybta kugusoqeybta kusoo hagaagtay meequu kaa siiyey intaasuu isiiyey ho intaadi baa le soco waana ku qasbay inuu tago ku qasbayi shuruud bay leedahay waxa waa inay tahay wax oo labada qof ay wada leeyihiin oo lakala saari karin waa inay tahay shufcat ljiwaar ma banaana sida jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen waa in wax ay isku leeyihiin oo wadadii iyo mxuu ahaa albaabkii iyo xuduudeedii waxo dhan ayna kala baxsaneen faida waqacat ilxuduudu wasurifat iuruq falaa shufcata waa kudhijir nabi alay salaam kol haddii xuduuddii ay kala leeyihiin labadan qof gurigan iyo gurigan dariska oo kala weeye wadooyinkana ay u kala banaanbaxsan yihiin falaa shufcata shufca male xanaafta waxay qabaan xanafiyadu xataa jiwaarka waa isshufcayn karaa xogow nadar baana ku sugan oo xadiid bay deliishanayaanoo macnahaasi waxba laga fahmi karaa oo aljaaru axaqu bisaqabihiidii nabiga alayi slam uu yiri bay deliishanayaan dariska ayaa u xaqnimo badan shufcada dhawaanshaha uu u dhoweya darteed madarada haddaan ka shekeynana way imaan oo jiiraankaada hadduu gurihii iska gado oo dad kale oo dhib badan ay soo galaan dee dhib iyo cadaabun baad ku jiraysaa marka iyaduna meeshii macnihii waa ku jiraa bay leeyihiin jamhuurtus waxay qabaan kol haddii aan xuduuddu ayna kala baxsanayn arrintii wadooyinkuna a hal wadoon tahay xuduudda hal tahay albaabya hal yihiin markaa ma la shufcayn karaayo mukhtalad ay tahay mushaaca ayib waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta haddii aynan muxuu ahaa waxaan wax qaybsami karaba unan ahayn <coughs> ayadana sharca ma jirto wax qaybsami karana maahaba waa ceel baa laisla leeyahy ninkan xisadiisii ceelka uu ku lahaa wuu gadan karaa kan kalena waa soo geli maxaa yeele cabsida laga qabay kan soo galaya inuu dhaho waxaygii baan qaybsani oon goosani meesha kuma jirta ceel lama qaybin karo dhinacala ka dhuuqo ka cab baa laleeyahy musquul keliya oo kale waa saas oo kale wixii waxaan qaybsami karin hadduu yahay iyaduna laa shubcata marka shay qaybsami kara oy qayb ka suuroobi karto mushaac ahoo isku dhexdaadsan oo aan kala socneyn aan kala socneen ayay shufcadu dhacdaa hayru manquul ayaduna waa shardi kale wax manquul oo lakala qaadan kara waa inuunan ahayn hadduu ninkan asaga alaabtiisa alaabtiisaba iska gato alaab la qaadi karana ay tahay wax caqaar ahoo dhul ku sugan aynan ahayn dhibaato mala iyaduna marka eh, laa shufcata ilaa fii ardin aw rabcin aw xaydin ayuu nabig aleyh isalaatu wasalaam yihi dhul iyo dhismo ku dhisan iyo jidaaro waxyaalaha hawaabida ee sugan in la qaadan karin wey waxyaalaha shufcada ku suulabayso wuxuu le inamaa tajibu shufcadu way waajibtaa fii juzin qeyb ama shay mushaacin ku dhex jira xoolihii kale oo laga sooci karin min ardin dhul oo kale ah dhulkaa hadi lama kala sooci karo waa lawada leeyahay unbaa korka laga wada istaagay nin walba waxbaan kuleyahay qeyb walba oo kamida ninka kale waxbuu kuleyahay taxtamilulqismata in la qaybsadana ay suuragal tahay qeybtaasaa laakiin madaro iyo mashaqo iyo dhib ka imaanayo oo qaraamaha ka imaanayo oo haddii laiska badaayana khilaaf kala laga baqayaa haddii la qaybsadana dhib baa laga baqaayaa markaa shayga waa inay qeyb laakiin ka suuroobi karto idaa mulikat idaa goortee shufcadaasi waajibi mulikat la mulkiyo shaygaa juska ee mushaaca haddii la mulkiyo bimucaawadatin ciwad lagu mulkiyo ninkan meesha wuxuu kusoo galay xoolu bixiyey lamana siinin waxaa baxaya mucaawada haddii loo hibeeyo hadduu dhaxlo meelaad uqaadi male qof kale xoolihiisa waa siin karaa qof kale si aad yeesha male marka laakiin haddii ay tahay mucaawada la garanayo wixii ninkan asaga meesha kusoo galay waa la garan ciwadku bixiyey iyo qiimuhu bixiyey hoobaa laleeyahy meesha iskaga tag marka waa inay tahay shay ciwad lagu soo galay idaa mulikat haddii la mulkiyo juskaa mushaaca bimucaawadatin ciwad iyo xoolo la gatay galasho fayaahuduhaa haddii intaa ay tahay arrimahu yaahuduhaa wa ardadaasi la gatay waa qaadan karaa ashariiku baa qaadan ah, ninkii shariigahaa ee qadiimkaha ee hore ee meesha ku haray ayaa shaygii asaga ahaaye la gatay soo qaadana soo ceshan awi ishurakaau hadday hal ka badan ay ahaayeen shurakadii baa soo ceshan calaa qadri xishashihim bay kusoo ceshanayaan ayagan shurakada meesha ku haray inta nin walbaba uu sahmi ku lahaa meeshan ayaa waxaan lasoo celinayan u haddii maalan ay saddex qof ahaayeen saddex qof bay ahaayeen saddexdaa qof mid wuxuu lahaa thuluthain buu lahaa dhulka saddex meelood labuu lahaa oo markii hore la gadanayo u gaday kuna wuxuu lahaa maalan eh, labana thuluth bay isku leeyihin oo eh, nisfu sahmi iyo nisfu sahmi wey mid baa marka nisfu sahmigiisii gatay kuna eh, labana waa soo hareen qadarkiisay u kala lahaayeen baa intan ninkan uu gatayna ayaa loo kala hormarsanaya kan hulueyn buu shubi kana hulud buu shubi saasa wixii loo wada ceshanaya siday u kala lahaayeen nacam fayaakuduha shariiku shariigiibaa wixii la gatay soo ceshanaya wi shurakaau shurakadii calaa qadri xisasihim nin walbaba iyo sahmigiisiiyo qadarka uu dhulka ku lahaa ayaa lagu dhufanayaa xoolaha lasoo ceshanayo oo la celin bilciwadi ladii ciwadkii iyo qadarkii qadarkiibaana la celinayaa istaqara calayhi lcaqdu ciwadkii iyo qadarkii uu caqdiga ku sugnaaday kusugnaaday kii caqdiga u kusugnaaday ilan caqdi baa dhacay oo beec baa dhacay oo ninkan meesha soo galay caqdi buu nin kale la galay oo shariig ah shurakadii kamid ahaa caqdiga qiimihii uu ku sugnaaday bay kuwan marka celinayaan wax ma dul saaran karo oo haddaad iga ceshanaysaan waxbaa dul saaran oo dhulkayga weeye ahaan anaa hebel ka gatay maanta haddaad iga gadanaysaan faa'iidaan ka rabaa ma dhihi karo intii uu ninkaa kaga gatay uma miiska loo saaraya bilciwad ladii istaqara calayhi اcaqdu uu caqdigu marka horeba ku sugnaaday waa laisku qabtay see la qadarkii baa laisku qabtay intaasuu ahaa iyo intaasuu ahaa wlqowlu qowlka la qaadanayo qowlulmushtari qofka mushtariga ahee dhulkan gatay ee shurakada kusoo biray cusub hadalkiisaa la qaadan fii qadrihi qadrilciwadi ciwadka qadarkiisa hadii laisu khilaafo aniga waxaa laiga siiye toban kun war toban kun dhulkan maba dhanne waase iyo w toban kun bay ahayd warkiisaa la qaadanaya tobankii kun ninka uceliye haddaa rabtaan inu naga baxo oo shurkada una ku darmanin haddii kale waa nu dhex jiraa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa allafdu ku hadal ninkan shafiica la yidhaahdo ee shariigi ahe ninkan raba inuu foociyo bixiyo ninkan cusub bixin rabo marka uu soo ceshanaya waa inuu ku dhawaaqo eray laga fahmayo wixi inuu soo ceshaday kuma qanci kuma qancin mana ogolinaa ila shirkowdo wixiina anigaa ceshanaya haye muxuu leeyahy katamallaktu buu leh waan mulkiyey wixii alaa soo ceshaday aw akhadtu waan qaatay anaa qaatay bishufcati shufcaan ku qaatay shufcadii shareecada i ogolaatay ayaa wixii kusoo ceshaday waa cod yar codkan ay dhahaan oo kale yar fita oo kale wey a fita oo kale wey fita mataqaanaan gaalada waaweyn hadda ay dadka ku dulmiyaan marka wuxuu leeyahay asagan marka shariga ah ayaa mar walbaba codkiisa la qaadanaya wuxuu leeyahy waxaygii waan soo ceshaday wixii hebel ka gadatay anaa kaaga mudan adi qabso waxaadi akhadtu bishufcati shufcadii baan kusoo ceshaday kusoo qaatay wayajibu waxaa waajibaya hadal keliya ma ahee maca daalika siiqadaasi tamallabtu iyo akhadtu maceeda imaa tasliimu lciwadi inuu ciwadkii sallimo oo ilalmushtari mushtariga u dhiibo war wuxuu waan soo ceshiday kow waana kane qabso inuu yidhaahdo oo mase ribaah inuuba isagaba raadi ku noqdo midkan mushtarigahe ahee cusub ee la bixinayo bikownihi inay xaqi noqdaan fii dimati shafiici ninkan shafiici ee wax bixinaya dimadiisa inay saaraato ma ceshate ha hay ka aqaanaa bilhowel iken a dimadiisa inay sii saraato sa qoortiisa ay ahaato inuu raalli ku noqdo iyo in martaaba loo dhibayo war yeeli maayo haddaad iga ceshate wixii si inu dhaho aw amase qabaa lqaadi a yajibudaasi ku xidhan tahay ima tasliimu lciwad aw ima ridaauhu bikownihi fi dimati shafiici ay ahaato oo saga lagu yeesho aw mase qadaa lqaadi inuu xaakimkii qaadigii kala xukumo lahu bishufca shufcadii ninkan uu uxukumo lahu mxuha qiimihii uu ninkan shafiic ahaa inuu uxukumo bishufcatin oo ugu xukumo fa xiinaidin markaas qaadiga uu xukumay ama uu tasliimka la yimid ayuu ymliku mulkinaya dhulki markaasuu kusoo wareegayaa kii mushtariga ahna wiiisma wixiisi maarsinaya <coughs> naam <coughs> ayib fa xiinaidin ymliku markaasuu xoolihiisi kan mulkinayaa shafiici midka kale ee mushtariga ahaana wixiisii lagu wareejinayaa in kaana hadduuse yahay maa badalahu lmushtari qofkii mushtariga wax soo gatay ee sahmigan soo iibsaday dhulkan ee shurakadii kusoo biiray ee soo galay la eryi rabay hadduu bixiyey wuxuu bixiyey uu yahay mithliyan shay asagoo kale la heli karo dafaca shafiicii wuxuu bixinaya dhiibaya mithli asagoo kale udhiibaya ninkii shafiica wax bixinaya ninkii xoolo mithlia ah oo la ogyahay intaasoo kiila ayuu bixiyey nuquud lacag intaas lan mithlkii buu bixinaya wailaa haddayna shaygii mil ahaynoo qiimo una ay ahayd fa qiimatuhu qiimihiisibuu bixin qiimaha xagga laga soo bilaabi xaalal bayci iibka markuu dhacaya ee mushtarigan cusub iyo baayicii hore ee shariigaha ee meesha ka baxay ay wax kala gadanayeen xilligaas qiimihii uu joogay ayaa wax lagu kala qaadanaya haddana la celinaya wa ama almilku halkaa waxa weeyaan waa shay mushaaca oo la wada leeyahay qeybna ay ka suuroobi karto oo qof uu wixiisi iska gatay kii uu ka gatayna la celiyay oo wixii laga soo ceshaday <coughs> waxaa halka uu ka galayaa wax maaragtay eh, almilki almaqsuumi kalbina ah. wixii qaybsami kara oo iska manquulaad ahoo la naqlin karo oo la qaadan karo kalbinaai dhismadii iyo walqiraasu abuur tallaalkii geeduu ku tatallaashay meesha ninkan uu lahaa ayuu gatay idaa biicaa labadaa haddii la gato ah, dhulkii dhulkii dhulkaa moogtahay shafcaday ku dhici jirta wixii la dul saaro ama dhismaa ama geed ah haddii uu qofkii iska gado munfarideyna iyagoo ka baxsan dhulkii iyo maguurtadii iyo caqaarkii <coughs> ayuu gatay aw amase maa yubdilu bilqisma shay maa buu gatay yabdulu ku buraayo bilqismati qeybta ku buraayo hala qeyb haddii la yidhah waa eber bay noqon maqsin yar khasnad yar bakhaar yaroo lawada lahaa musqul hal ahoo lawada geli jiray haddii halla qaybin la yihah way buraysaa o amase maa yabdul wax burayo biqismati bisababi lqismati manfacatu manfacadiisii qismada iyo qeybtaasi bay ku buriba manfacadii almaqsuuda laga lahaa dantii laga lahaa baa meesha ka baxaysa kalbiiri ceel oo kale ceel hala qayb hadii la in la dumiya may noqon hadi oo ishi meel laga istaago wadariiq ama wada dayiqa cariiri wada cariiri ah <coughs> wa kalxamaami ayadan waa lamid falaa shubcata intaasoo dhan waxa jawaabteedi falaa shufcata aw maa mulika bigayri mucaawada ninkan asaga ee meesha soo galay nin ciwad wax ku gatay oo shariigii wax ka gatay ma ahee tabaruc buu ka helay kalmawhuubi kii wax loo hibeeyey oo kale nin baa wuxuu yidhi nimankaan shurakadaan nahay sahmigaasaan ku lehay boqol kiiba toban anaa iskale ama soddon intaydi gal gal oo la gal nimankaas ayuu yidhi maxaa lagu bixin wax lacagoo loo celin ma jirto oo laga qaatay marka horaba falaa shufcata kaana shufca laguma lama bixin karo aw mase maa lam yuclam waxaan la ogeyn qadru thamanihi thamantiisi iyo qadarkeeda lamama garanayaba wax duuduuban baa loo dhiibay wixii wuxuu ahaa lama garanayo ah, shirkaddaa ka qayb qaado iska soo dhiiba mu waxaan duuduubano lama garanayo qadru thamanihi falaa shufcata fiihi intaasoo dhan ba wax shufco lagu leehay ma jirto shariigaas cusub iyo qoladii hore ee qudamada hore ilaahay baa isbaday oo wada shaqaysanaya marka haddii xaaladaha ay jirto wa biica albinaaw dhismadii aan nidhi haddii la gato qofka uu dhismadiisi garto falaa shufcata oo qofka cusbaa waa la daynayaa waa markii binaha iyo dhismadan iyo khiraaskan uu yahay munfarid guri baati oo meesha ku dhisan buu gaday gatay ninkan wuxuu rabaa inuu baatigan fujistuu rabaaba dhulka uma jeedo geeday aheeda geedahan rabaa inuu alwaaxyo ka dhigto oo dildillacsado oo laba kaca qaatuu rabaaba taas way midda aan shufco oona qof ku lahayn waa loo daynaya qofka wuxuu gatay laakiin wa in biica albinaau binihii iyo dhismadii iyo walkhiraasu geedihii meesha ku tallaalaa macal ardi dhulka macooda haddii lagu gaday akhadahu bishufcati marka shufcu ku qaadan karaa shafiicu tabican ayagoo raacsan binaha iyo khiraaskan lahaa ardaday raacsan yihin taadada shufca ka suuroobi waxa inta badan shufcadu waa shay caqaara oo maguurtaa wey wixii dul saaraa marka waa la fiirinoo mataabic baa loola jeeday oo markuu ninkan gadanaya dhulkii iyo geedihii iyo guryihiiba isu gatay mise geedaha iyo guryahaas waa ka baxsan yihin intaan buu gaday oo rabaa inuu ninkan qaato hadday tahay wax munfarid oo ka baxsan wax shufcadood ku leedahay ma jirta ninkan alaabtiisa ha fujistay uda ninkii lahaana waa gatay haddii laakiin ninkii gatay dhulkana waxbuu ku lahaa dhismadana waxbuu ku lahaa dhismada qaybtuu ku lahaa iyo dhulka qaybtuu kulahaa baan gadan buu yidhi markaasi ninka inuu meeshii soo degay noqonaysa cusbaa oo shurkadii kamid noqdo oo u yirahdo ani irid la bixi oo dood iyo khilaaf uu keeno taas way midda laleeyahay ninkii meesha kusii jirada hore ayaa shafiic la yirahdaao xaq ku leh wain biica albinaa walqiraaso macal ardi meesha farqiga ma fahmnay mise miyana fahmin labada xaalo kolle laleeyahay albina walkhiraas falaa shufcata mara laleeyahay albina walkhiraas falow shufca laleeyahay farqigeeda yaa fahmay ya ya axmed ma fahamti haye muxuu yahy haye mhm haye dhulka ma jeedo shubxa ma yaalo qofkan cusub ee shariiga ah wixii uu gatay baa loo daynaya haye aha shubxa soo geli liannahu shay qaraara ah oo sugan oo duur iyo ardo iyo xaydka nabigu uu sheegay alayh isalaatu wasalaam bay soo gashay qofka shariiga ee cusubna marka waxay noqonaysaa dhibkiisa in laga lagu bixi waayo kii horaa marka meeshii xaq u leh oo qaadanayo bilciwadi ciwadka intuu bixiyo intaa wey ama milk lmaqsuubi kalbinaai walkiraasi kuwa horaa ku noqono hadday dhismo iyo geedo la abuuray iyo la taaganya ay ahaayeen wax qaybsami kara weeye <clears throat> waa la fiirini ma dhulkii bay raacsan yihiin mise waa munfarid wuxuu ku yihi idaa biica haddii la gato oo ninkii lahaabaa gatay biica munfarid munfaridayni ayagoo ka baxsan dhulkii ayaa geedaha keliya iyo waxaan kaa gaday buu yidhi dhismada oo mase maa yabdulu bilqisma wax qaybintiisa ha la qaybsado haddii la yidhaahdo burayo manfacatu manfacadiisa ay burayso kalbiri ceel almaqsuuda loo qasdaayey dheh kalbiri ceel iyo wariiqi dayiiq oo kale ayuu iibsaday ninkan soo galay marka wixiisii hala qaybiye hadduu dhaho maba qaybsami karto wixii laga cabsanayana waxay ahayd waxaygii baan ninkan waan ka gatay anaa cusub intaydina aniga shirkadina noqon maayo intaydii baan goosan rabaa ayaa laga baqaayay maba qaybsami kartaba oo mase maamulika bigayri mucaawadatin waa la mulkiyey shaygan sahmiga ninkan uu ahaan jiray bigayri mucaawada ciwad la-aanoo qofkii horaaba iska sadaqaystay kalmawhuubi kii la hibeeyey oo kale wey wax la celinma ma jirto oo mase maa lam yuclam qadru thamanihi wax waa gatay laakiin thamantii uku gatay lamaba garanayo wax duuduuban oo jizaaf ay ahayd falaa shufcata fii intaba shufca ma leh wain biical binaawse haddii dhismadii meesha ku dhisneed iyo walkhiraasu geedihii tallaalaa la gato macal ardi dhulkana ay la socoto akhadahu waxaa dhulkaasi iyo khiraaskii iyo binihiiba qaadan karaa shafiici baa qaadani bishufcati shufcuu ku qaadanayaa sababtuna waxaa weeye tabacan lahaa maanta dhismadan iyo geedahan waxay raacsan yihiin dhulkay raacsan yihin hadday markay dhulka raacsanayn lakin dhib ma lahayn wa shufcatu cala alfawri faida culima masale kaluu galayo qofkan shafiica ah ee shariigan cusub ee ninki waxaan ujeedaa ninkan cusub mushtariga ee shariiga noqon rabo ee saaxiibkiisi hore wax ka gatay marka uu shufcaynayo oo wixiisa uu celinayo waa inuu si dhaqso ah jawaab u bixiyo jawaab waa laga helaa wshufcatu shufcadu cala lfawri wey waa qofka shafiica ahe eh, ninkan wixiisi u celinayo waa inuu si dhaqsaa war looga helo faidaa calima hadduu ogaado ka wax waa kee waa shafiici shariigii hore wey meesha kusii jiray wuxuu ogaaday saaxiibkii dhulkiisa inuu gatay falyubaadirha kusoo degdego inuu wixii soo ceshado cala alcaadati sida caadada iyo curfiga mubaadaro la dhihi karo xagga caadada maa loo celina halla degdeg hadii layidhi maxaa degdeg loo yaqaanaa caadada haddii gaari lagu soo ordo iyo haddii telefoon lasoo diri iyo haddii lug lagu imaado iyo hadba siday tahay iyo hadday tahay waaga habarya habeen baa la joogaa iyo falyubaadirha degdega cala alcaadati sida caadada loo celinaya fain in akhara bilaa cudrin dib buu u dhigay ninkii shafiic ahaa inuu jawaabo la rabay maalmuu iska fikirayey bilaa cudrin cudurdaar la-aan ninkii shariiga waa soo galay reerkii buu kamid noqday shirkadii buu dhinac ka soo galay isagana ma soo celin dirbo ma soo ceshanin saqadat ishufca shufcadii way dhacaysaayo maalmo kadib ma dhihi karo dabeecadaada haddaan fahmay waan ku bixinahay ma dhihi karo marka horaa raba inu meel iskaga oodo ilaa an yakuuna thamanu waxaad dib u dhici kartaa ilaa an yakuuna thamanu inay lacagtii ninkan cusub uu wax ku gatay ee saaxiibkii hore ee shariiga uu siiyey inay tahay mu-ajalan mid la dib dhigay mooyaane oo ninkan cusub lacag buu shubay ninkii waxaa ujeedaa nin buu wax ka gatay nin buu wax ka gatay wixii uu ka gatayna muddaa laisku ogaa muddadiina lama gaarin muddadiina lama gaarin muddadaasaan ku siin doonaa buu yidhi afka unbaa laga heshi marka muddadii baa isagana shafiican cusub ee waxaan ujeeda shafiican hore ee qadiimka ee shariigka ee inuu wax celiyo rabana dee lacag la celiyo ma jirto waa mu-ajala muddada sugo markii muddadii la gaaro ayuu marka wixii celin karaa ilaa an yakuuna thamanu mu-ajalan inuu tamiin la dibdhigay fayatakhayaru a hadday mu tahay waa kan yatakhayar shafiicii wax shufcinayay ee qofkan bixinayay wuxuu khiyaar uleeyahay in shaa cajala hadduu rabo wuu dadejin wuxuu le waxaad waa kane anunba hebel u doonan iska soco meel sugeyne wa akhada waa qaadanayaa xoolihiisi wa inshaa hadduu doona waa sugi xataa yaxila ilaa uu waktigii ka gaaro yaxila alajalu ajalshi ay ka gaadho waktigeedii markii muddadii la gaaro yuwayaahudu deena wixiisi soo qaadanayaa bidafci lciwadi ciwadkii intuu bixiyo walow balagahu alkhabaru nacam ah. walow balagahu ninkii shafiic ahaa hadduu soo gaaro alkhabar warki ma maqashay ninkii aad shirkadda aheedeen dhulka iskala heedeen qeybtiisii ugu gato nin cusub baa meesha kuu dhex fadhiya baloodkii warkaasaa gaaray walow balaqahu alkhabar warkii baa gaaray wahuwa mariid isagoo jiraro sariirta saara ama isbitaal ku jira yaa dhulkii saaxiibkaa waa gatay aw mase maxbuuson isagoo xabisanoo xidhanba jeelo ku jira see yeelayaa falyuukil baabulwakaalu aaday marka baabulwakaala qofu wakiilan oo wuxuu leeyahay iga soo maaratay arrintaa ayadaa istiifa alxaqi xaqayga ii soo celi adaa wakiiliga ah wixii ninkii ushub soo celi dhulki fain lam yafcal hadduuna saa yeelin waa xanuunsanaa oo maxbuus buu ahaa wakaalada waa suuroobi kartay muna wakiilanin ah, batalat shufcadii way burti marka shufcadii burti ninka asaga meesha soo galayna lama bixin karo fain lam yaqdir hadduunan karin wakaalada ma kari karaba awood awoodba ma leh maba haysta aw kaana wuxuu ahaa almukhbiru qofka warkan u keenay qofkan sabiir ilma yar ilma yar baa kugu hormaada adeer alaabtaadi dhulkaadi nin baa gatay ilma yar oo warkiisa aan la ictimaadin aw ayra hayra hiqatin qof aan lagu kalsoonaan karin oon warkiisa looga qaatayn ahayn ayaa u sheegay dhulkaadi nin baa soo galay cusub oo kii hore waa ka baxay tii mu iskaga dhawey wuxuu yidhi waa miska marduudulqowl warkiisa la qaadan maayo hayru hiqa wey ayuu iskaga dhawey iskaga maleeyey waa sarun oo mase ukhbira waa loo sheegay dhulkii in nin kala soo galay wa huwa musaafirun asagoo safar ku jira ayaa dhulkaadi waa la gatay fa saafara markaasuu soo safray fii dalabihi shufcada asagoo dalbaayo ninkii wixiis inuu celiyo rabo uu soo safray dhexdu kusoo jiraa maalmay soo qaadan kartaa fa huwa calaa shufcatihi ninkaa shufcadiisii baaqi bay u tahayoo waa daahday la dhimaayo waa dahday la dhihi maxaa yeele wakaalo waa waayey ilma yar baa wax iskaga sheegay oo muna umaleynay inuu sax yahay qof aan fiqehayn baa u sheegay musaafir buu ahayo intaa dhexda kusoo jiray fawr على shifcati laakiin haddii intaa aysan jirin yajibu alfawr deg deg baa waajiba waxaa soo aroortay ashufcatu fi xalli alciqaal yani dabar la furay oo kale wey dabar la furay neef geelahoo dabranaa oo ordaayay oo dhib badnaa haddii intii dabarka laga furo lasii daayo waa boodaya xadiid ibn maaja uu soo saaray daciifinaya qaar culamada ka mid e fasaafara fi ari fawr ninkii mushtariga ahaa ee cusbaa ee dhulkii soo galay intaan laga soo gaarinba oon la shufcayninba dirba deg deg isla maalintiiba wuxuu shaqaalo kusii daayay meeshii dhulkii wuxuu ku bilaabay dhismo iyo geeda abuur buu ku bilaabay in tasarafa almushtari mushtarigii soo gatay hadduu iska maamusho oo fabanaa uu guryo ka dhadhisa meeshii dirba ow kharasa uu geedo ka taltalaalo takhayara shafiicu shafiicii rabi soo ordayay rabi ninkan bixiyo khiyaar buu leeyahy wuxuu khiyaar uleeyahay meeshii waatan waad bixin kartaa ninkan laakiin xoolaa galay seed yeeli wuxuu khiyaar uleeyahay bayna tamalluki maa banaah ninkan mushtarigaa wuxuu meesha ku dhisay inuu la wareegaba shafiica bilqiimati qiimo kula wareego wuxuu leeyahay dhulkan miyaad dhistay dirbe maga gaarsiisay haa meeqaa kaa gashay intaas qabso iibkiina meequ ahaa intaas qabso soco waa bixinaya tamaluki maa banaahu bilqiima taa waa khiyaarka koobaad iyo wa bayna qalcihi inuu iska fujiyaba oo yirahdo waxa meeshaad ka taagtay maba rabee waan fujinaya haddaad fujinaysa xoolaa ee galay wadamaanu arshihi wixii khasaaro oo soo gaadhay kii wax ka dhadhisay meesha mushtariga ahaa arshigiisana waa loo magdhabaya waxaadina ho waxaana iga xaq iska xaqi labadaasuu leey inuu ku qaato alaabtii iyo inuu iska qaado oo iska siisiibo uu arshigii iyo qiimihii iyo naqsigii gaadhay uu u magdhabo labadaasba waa leeyahay laakiin kuma doodi karo gurigaan ku dhistay oo bixi mahayo kuma doodi karo weli awoodii buu leeyahy shafiica mushtarigana daciif wey waa la fiijin karaa in wahaba mushtari mushtarigii la soo wareegay dhulkee gatay soo galayba saasta usoo galayba wahaba wuxuu u hibeeyey ashiksa gebalkiisii gebalkiisii buu hibeeyeyba markuu gatay oo lacagti shubay oo shariigii hore meesha ka baxay shafiiciyo soo socdaba wuxuu yii hebelow kaaley dhulka qaada iskale nin cusub baa meesha ku jira ninkan cusubna wax xoola oo uu dhulkan ku helay ma jirto a mawhuub wey wax loo hibeeyey wey see la yeeli wuxuu leeyahay wain wahab almushtari shiksa shiksigu waxaa wey waa nasiibkii iyo sahmigi iyo xaqigi iyo qeybtii wey qeybtii uu lahaa mushtariga ee uu soo gatay markiiba wuxuu ku tabacay siiyey qof kale aw mase waqafa waa waqfay markuu la wareegay wuxuu yahay inaan degama rabina masaajid baan ka dhigay bu yiri wey aw mase baacahu waa iibiyey isla markiiba asagana waa gaday qof kaleu ka gadayba oo meesha soo fadhiistay aw raddahu waa iska celiyey bilcaybi ceeb buu ku celiyey kii hore shariigaabu dib ugu celiyey aminkaas shafiici wixii loo sheegay waxaana dhacaa layidhi ninkii waa gatay laakiin mushkiladana haysata xoolihii ninkaa loo hibeeyey kukalaa gatay kukala waxbaa loo waqfay alaabti waa la celiyey falahu waxaa u banaan shafiici an yafsakha maa facalahu lmushtari wax allaala wuxuu mushtariga sameey o dhan ba waa fasakhi karaa waxaa jirta o dhan wax ka jiray ma laha shirqool iyo khayaamo iyo mu'aamaro un bay ahayd xoolahayga rabta inaad meesha kala baxdaan waxaad ku gaday ho uma leh waxaan kaloo dhan waa xaqaya falahu an yafsakha inuu fasakha u banaan maa facalahu lmushtari mushtariga wuxuu sameey o dhan ba waa fasakhi karaa ah ka noqon wey abiil buu ka qaadanaya racfaan walahu an yaakuda min almushtari thaani waxaa kaloo u banaan walow waxaa u banaan haddii ay ahayd iib oo kii soo gatay intaan wixiisa loo celin ku kaloo ka gatay waxaa marka u banaan shafiici kan dambe ee labaad ee laga gatay inuu wuxuu celiyo fima ida kaanat almas'alatu fi lbeyc haddii beyc ahayd wey ama masalata hibadii iyo radul iyo waqafkii iyo waxaasoo dhan waa fasakhi karaa walow waxaa u banaan oo kale an yaahuda inuu qaato min almushtari qofkii cusbaaye mushtarigahaa mushtarige eh, aharikii labaad meesha meeqay sii maraysa laba mushtariyaa maraynaa shariigii hore ee dhulka wax kulahaabaa gatay dhulkiisi nin mushtari la yidhaahda oo dhulkii soo gatay lacagta shaba soo galay hadduu soo galay intaa weli la shufcin mid kale kasii gaday kee kale laga sii gadan mushtari baa la yihahdaa mushtarigan thaanigee hadda dhulka gacanta ku haya ayuu siin karaa shafiicu bima wuxuu kaga gaday ama kii horeu siin kara dhihi karaa ninkaadaa keenay bixi fa in maata shafiicu shafiici waaba dhintayba ninkii dhulkan la soo wareegi lahaa asagoo la soo wareegin buu dhintay faliwarathatihi lakhdu warathadiisii baa qaadan karaa shufcadii waa dhintay agoontii oo meesha fadhida oo dhulkoodii dhinac laga soo galay nin kale oo ay isla lahaayeen intuu wixiisi gatay nin cusub soo galay waxay leeyihiin aabbahaana shufca sooma leheen haa shufcadiisa annagaa dhaxallay leanna dhaxalku sidiisuba xuquuqdao dhan buu soo gelaya xuquuqdao dhan buu soo gelaya man taraka xaqan faliwarahati waa soo aroray ninkii xaq ka taga shufcadu marka waa xaq faliwarahati warahadiisii baa al akhdu qaadashadadas ninkii maaratay isaga ahaa ee soo galay mushtariga ahaa warafadii baa xaqii intay siiyaan ayaa waxooda soo ceshanay fain cafaa bacduhum warafadii baa isku qabatay qaar waxay dhaheen iska cafino ninkan iska deganaaday ee deris aan noqone kuwana waxay dhaheen maya kii maya yii kuwii maya yidhi ayaa shufcada yeelan waxayse ku yeelanayaan shardi in wixii kaa u bixin lahaa tanaasulay iyo wixii ayaga lagu lahaan lahaa intaba inay wada bixiyaan ma dhihi karaan innaga dhulkii waan wada ahayn adi hebel ma tanaasusha xaqaada haa anaga xaqa anagi baa ninkan u celinaynaa oon kasoo ceshanaynaa dhulka anagi ma dhihi karaan ah, leanna weli ninkii qeyb nin kale uu leeyahay ayuu gacanta ku haya marka in la wada shufceeyo iyo in laga wada tago wax ka dhexeeya male intanu soo wadaa wuxuu ku yidhi fain cafaa bacduhum warafadii dhaxal kaleheedee shufcadana iskale aheed baa waxay cafiyeen qaarkood akhdal eh, xooli inay qaataan shufceeyaan see la yeeli akhada albaaquuna intii soo hadhay ayaa waxay qaadanayaan alkulla sihaamtii oo idil iyo dhulkii oo dhanba ma kala tegi karaan oo mase yadacuun way ka tagayaan hadday wada gedi waayaan ninkii isaga ahaa mushtariga baa dhulka loo dayn oo ku jira wixiisa loo wada celin waayo haddii loo wada celiyana ayaga meesha kusoo haray baa sahmiga ninkaa ka baxay ee tanaasulay iyo kuwoodi intay isku daraanba wuxuu celin lahaye waxay celin lahayeenba ninkii bay siinayaan sidaasuu ninkaa marka mushtarigaa meesha kaga baxaya akhada albaaquuna warafadii intii tanaasushag intii kalaa ah waxay qaadanayaan alkula o dhan bay la wareegayaan hadday yeeli waayaan anaga sahmi nagu soo hagaagi lahaa maan ay dhahaan waxaa weya ninkii waasha ku jiraya awgeed daacuuna way ka wada tagayaan ama way wada gadayaan ee lama kala qaadqaadi karu ka wadaa wallahu aclam billahi towfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed